intii waa walaashiisa ahaanin maanta walaashiisii walaashiisii gabarteedii yani walaalkiisii gabartiisii ilaa wain calad wain safalad intii le waay tamisiyeed waay tamisiyeedii qur'aanka lagu sheega waay xurmat calaykum ummahaatikum wabanaatikum iyo waahwaatuhum gabdhihii walaalihii ahaay eh? amaatikum ay dagaalkii ahaanin وaalaadkum aayayaalki habriy kuwa dhasheen inta ma wabanaat laki walaalkii gabdhahiisii wabanaat ukti walaalshii gabdhaheydii abtiga loo ahaay akhawaatikum walaalihii min aradaaca mano hadaa raaca bilaado ikana tado waay tadoodaa camal le waay ikana intaan yani yaxrumu yaxrumu yaxrumu biridaaci xadiidkii rasuulka alayh الsalaatu wasalaam maa yaxrumu binasabi ridaaca waxaa xaraam ku lahaa waxay nasabka xaaraam ahaa iyo yani hadawaata waxaa ku heri yani kuwii masahadan ku xaram ahayn rabiibadaadii naagtaadii nin kale gabartiis kasoo dhalay gabartiis kasoo dhalay rabiibaa la yidhaahaa waa kaas kasoo dhalay igana naagtaad adiga guursatay oo dugashin oo yani gabarti ninkii gabartiis oo ninkii nin kale gabartiis kasoo dhalay rabiibadaad iidana ma burihayso ajnabi maaha waa kaas iyo iyaarkaadii naagtis guursaday mao iyaarkaadi naagtis guursadi hadda aad baa isu gelini adoodaadi naagtis guursadi maxaa ku jiraa ki afara qur-aanka waay rabaaibkum allaati dakaltum bihina naagtaa kii dhashay mao waabsoo sheegi rabibadi mano inta tamisiyadii afar musaara waaye يعني سين تضمن يعني بال بالرضاعة تضمن بالنسب أجنبي وحي كاس أين الهراها أجنبي وكاس أجنبي معها كاس استعبش لودي وين سمكو برايو وكاس كبيرين أجنبيين هاي شرط واي افتغاس وحا شرط على اسم فلوك هذه لما يقول فلوك هذه وحا شرط شرط ميرحا إننا وهذا حجاب نسجرين lama kor isgaarayaan ha istaabtaan ilaa xijaab ma hajirin shardi waaye xijaab asjirin maro asfuulin kaltaabti gacantiisi ilaas yani ood saarneen xijaab saarneen meela taawahay ilaa xijaab saarneen haddii kan oo taawahay xijaab saaran yahay maburaya macaali warka ma kulmin korki inta waaye kala taawahaayoona waxaa shardi ah haddane ilaa gibilkan as min albasharati as ahaado shardi waaye gibilka inuu ahaado shardi waaye maxaa baxay ixtiraas ba keeni doonaa madiga laa shacarin wadafarin mujadido walmalmuusu kalaamiti meesheeda kumahaysaa wakaas tin la taabto wayse kuma burayso xijo la taabto wayse ma burayso masaa keeni doonaa bilkii la taabto wayse ma burayso kuwaas kulli gibil ma ahaa bashara iltiqaa lbasharatayn rajuli walmar'ati alyiri yani ninka iyo naagta gibilkoodiina kulunk kulunkoodi waaye haddii cijadii astaabtay gibil ma taaganin wayse ma burayso haddii ilkaha astaabtay wayse kuma burayso tid taawshe wayse kuma burayso intaa waay shardi waay haddana maxaa sharda lamada istaabahayaan markay wayska burahayaan nin inaag nin waadix ah ama naag waadix ay leeataan ah haddii waa maxay mm. ahayd xunfaa mushkil as yahay laweybkii waaye laweybkii oo mushkilka ahaay oo la ogeyn lamadiib waa qabaa naagtiina lamadii waa qabtaa ninkiina lamadii waa qabaa kuwaasi yani istaabashadoodii yani weysa kuma wareyso maxaa yeele maxasuuroodaas istaabta lamanaa inay ahaayeen maxasuuroodaas istaabta lamana inay ahaadeen axtimaal waati taawta ninkaan sidii waay unta waaye inaa nin taawta la ixtimaala taasi ma istaabtaan ma ahayd ninkaan haddi istaabtaas la waay unta inaa haddi taabatid inaag yahay ixtimaala yani waa laga yaaba in asrag laga yaaba inana yahay waa laga yaaba calaamadiib waa qabaa haye lama boqol iska kaadiyaa haddana waa shardi a laba xilin oo xariisata inay ahaadaan <clears throat> ama meel kitaabasha isku gurihayaan laba xibin oo xariirsan ina ahaada jamri waaye waxaa ku baxay fartaadii oo ku adeeg far go-on aa ku baxday naag farteedi la gooyey fartaadii oo ku-needa naagso taabay kor maku yaalo bashaala tahay bashaaladii bataa gacan la gooyey gacantaa la gooyey al koriyey naag gacanteedi oo go-son meel taala ad arki xooran waataada tubayskuma gurayso farteedii yani oo go-on meeltaa dhibteedi go-on salkeeda go-on oo meelta aad aragti taawati goysa kuma gurayso laba xilin oo xariirsan inay ahaadaan oo korka ku xariirsan eedda maxariista waa kale waxooran yihiin goysa kuma gurayso intaan isburihaayaan rudu hadda maxaa leeyahay haddaad qabayhato fi اladhari holka muuqasha badan mana qabano wlmalmuusu kii la taabtay kala aamisin ka wax taabti aas la tooyahay mana qabano adhari mana qabano waa soo marteen wlmalmuusu kii la taabtay kala kii wax taabti aas kala tooyahay mana qabano maadaama laman aqoono mas'aladan marka sheekh asgalaayo waxa sheekey sheekh abubakar muxudiin sheekh muxudiin macalmukaram waalikiina ahaay waxaasgaas kaba jir waxaas dhihi jiray dadkan xanafi maxay usaarahaayaan muqaabil adhara bayaalaaye haddii kale sheekh waxaan dhihi jirin iyaga makasaayana marka xisi ay tagaan maxay xanafi usaarahaayaan maxayna xanafi waxay keena talfiiqaaya haddii hoslay ka burey walaa jawacay ka burey ahsan qiilkaay ma iska qabtaanoo oo muus kalaamisi muqaabilkeedii adhar waa soo maqasheen fainqawa alkhilaafu maxaa lahay maxaa tahay ilka soo marni soo xasuustabe fainqawiya alkhilaaf hadii khilaaf ka mukhaalifka ad iskhilaafo yani camalu nafsi waa ku banaan yahay kuweys ahay mashhuur wailaa waxaan lehay falmashhuuru aan leeheno fainqawi alkhilaafu qultu waxaan leehaa aladharu aan leehay haddii mukhaalifkiisii xoog leeyahay oo mas'alada mukhaalifkeeda ka khilaafsan haddii xog aan leey as waxaan leehay al aan leehay marka alaysha aharka muqaabilkiisa yani aharka cusna qabi waaye yani kan oo yani muqaabilkiisna qabi waaye laakin waa ka tabar yar yahay tabarta adharka camal ma gaaraayo haddii mukhaalifkiisa xoog as waxaan leeyahay asir imaam nawaawi wain qawiya alkhilaafu hadii oo mukhaalifkiisii xoog as leeyahay masalada mukhaalifkeedii tan hadda aan siiyay camal waaye faqultu waxaan leehay aladaaru aan leehay marka muqaabilkiisa macaas naqdi qawi waaye laakiin quwadii tabartii oo adaarka camal ma qabo ee in la jawaayo ma banaana hadii masalada la su-aalo jawaabkeedi ma banaan laakin camal nafsi waa camal falahaa si camal muqaabilkaas ninka waa istia waa mala jawaaba inta kusheegna taa ma aha iftigay kamid tahay maho inaan kusheegna ma aha laakin camalu nafsi ninkaasi soo barto waa qabahaa maxaa yeelay waxa waaye camalu nafsi waa baniyay qaacidadii fuqahada dhan oo shaaficiyada soo gashay sheekha iyo dhihi jir sheekhayn sheekh abubakar waalidkiina ahaay daa'iman imaki ma soo gaaro lama kala camal aan ka dhegeysti oo soo gaari waa sheegi jir maxay uqabahaan xanafiya axsan waa batanaaba loo taalay qiilkaa ina iska qabtaano wamalmuusu calaysaa mulmuuska kalaamisin kii wax taabti camal asuna tou yahay ninkii wax taabti maxaasahay adarka waa ka bureysi ninkii wax taabti waa ka bureysay wamalmuusu macnaha ninka oo oo waxta oo la taabtay ninka oo ficilka alimaani waaye nin ama naag waxay ka ahaada kalaamisin waysana buridaydii waxaas kala tooyahay ninka oo wax taabti camalaas tooyahay macnaha waxa waaye hadda nin ilaa nin ilaagtiisaas jijiidahayn waysay qabaan mada mat waa dhildheelaayiin iska dha xoog ay taagan waysan qabaa ay waa taabti waa ka burti usna waa ka burtay hadis qabl ciidana waa ka burtay usna waa ka burtay ciidana waa ka burtay haddii usga ways qabay ciidan ay qabtay taas taabtay waa ka burtay s kalaam ile waay haddii ushar waa ka burays idan waa ka burays ee marka sii waa intaan malmuuskii abharka waxaad muqaabilkiisas leeyaha kalaamisin kumalabatoo ahaa malmuuska kalaamisin kumulatoo ahaa waxaas leeyaha maya dahir laaya oo nisaaa asitaawatiin mufaacalo waaye ni daahir aaya ay soo taabtaan aweysoo suureysi qeylka waa daciifka a wata muqaabil ahara saas leeyaha aharka taanigiisii waxaa leeyaha muqa yani malmuus kalaamisin ma ahaa ka ahaa daahir aaya hadii asku jooga waayo laakin yani azharka waxa waaye isku mid hadii usweysaqa way astaabto weysiis waa burtay iyadaadii rabtana weysidi waa burtay ninkaa waxaas leeyahay muqaabil ahar kala taarti kama bureyso kama bureyso ki wax taarti laka bureyso saas way taas camal waay ala si adoo filiheyni xilkaa ku jirtaa warkaal u dhacay yani adiga qasdi uma soo gelin mana ogeyn waxyaalahaas saas yani wata daahir laaya istaabanno waa lu taabkale adiga laakiin mas'aladaanayey waxaa leedaa magaciisii loo camal falaa camal nafsi maayne iftaheedii ma banaanaa iftaheedii ma banaanaa iftaheedii mala banaynin laysa kalaamisi malaha macnahiisi waysida mbureysi waay laakin waxaa lagu xumbaara fi camali nafsi walow saarahaa ma lala jawaabaayo in magaciis naagtay la dheeyay oo isjijiideen istaabtay camal waayo naagtiis idoo rabin astaabti waysna waa buraysaa adharka samaayo adharka waysna waa ka buraysaa idoo ways rabto oo rabin astaabtay waysna waa ka buraysaa adharka laakin laamiska waa burti beesadiisii beesa qaba waa ka burti bilaa khilaaf ninka laamiska ah hadda maya khilaafka iska joogo oo fi ladari au joogto laamiska waa ka burtay ki wax taabti bilaa khilaaf waay laakin waay kaols khilaafka ku malmuuska waaye wakaas wailaa kanqabi khilaafu maxaa sinashaa waxaan leehay waxaan leeyahay qultu alabharu wailaa haddii khilaafka xoog as lahayn aqul qultu aan leehay almashhuur aan leehaa mashhuur aan leehay waa soo marteen mashhuur maxaas ahay saxaabada laheyd iyo kuwaas ahayd ama shaafici a lahayba laakin kan magaciisi oo magaciisi adharka aad as u tardaran yahay mala ga mala yani mala saarsahaayo mala qabahaayo mashhuur mala qabahaayo mana laga jubaabaayo qabasha dhaafe mana la mana la qabahaayo qowl mashhuur saa hadda sheekha waxau bilaabay marka ixtiraazaadkii aa bilaabay bal muusun kala amisin mao amisin ixtiraazaadkii aa bilaabay ixtiraazkii aadku bilaabay usaad ixtiraaz walaa tanqudu sagiiratan toyar taawashadeedii wax ma burihaayo haddoo ways qabtiyaa ad nin oo yaar ways qabaa gawar yar taawatay walaa sagiiru ki yaraa inay saas oo kale ways ma burihaayo oo yani an qaangaarin way sama burhaayaan <clears throat> laamisani waa kaas lamadana waa istaabteen laamisani waa yihiin xadashaawa magaarin curfiga ahaan xadashaawa maxaa la yihaahaa nin dabeecadiisa saliima dad cayaan suuqan ahayn oo caaqil ah inaa cabsina ku jirto oos hadii waxaa la yihaha xadashahwadaan waaa la yihaha oos ishtaheeyo gabar socoto oo yar sida allah ilahay ka cabsaayo waaye haddii ishiisay ku dhacdo ishilaag gabadtaan la gursaa ku ficlaayo waktigiis hilaag waktigaasaa waysda ay burihaysaa damanuu yii dul todoba sano ay ka dhigaayaan dul siyeed sano dul taman sano maxaa dadka cayaal suuqo ardaasha ibra male tooladaldalata waa iskaan damcayaan waa kuraa waa la arki toolama jir waa kuraayan waa arki naasa boqol jir ah soo kori waa aragti isku soo koraa kuwaas cibra male warkood lakin in dabeecadiis saliim ay tahay in dabeecadiis saliim ay tahay oo yani oo magaciisa qalbigiisa fasaad aan ku jirin hadiis yahay oo shilaa gabataa laguusoo ficla ama naag markay tiraa saliima dabeeca ay tira allah yarkaana anshakdo tira laguusoo kuficla halmiyaa kaaga dhigaa is tira waktigaas gaaro waktigaas yaaway sida ay burihaayaan ilmaha yaryar ama waktigaas waxay kahoraayo waysama burihaayaan ee dadka saliimkana ahayn firamada maxaa yeely lama jir dad koryaa la arkay saddex jir koryaa la arkay waa buux iskaga dhinaya kaas fira male jecel yani istahiisi mala fiirihaayo <coughs> walaa tanqud ixtiraaj waay maxaa layidhi kabiireyna ahaadaan walaa tanqudu sagiiratun sagiira waxba burihayso wa shacarun tin waxba burihayso tinaa taabatay waysa kuma burihayso iyo wadufurin Hmm? Hmm? wasilil ilkitaaba sidiisa mudayeyso tintii la taabto yani sagiira nin weyn aa nin gabar yar taabtay amase naafweyna yaar yar taabtay wayse kuma burayso maxaa yeelay kabiireyn ma aha kabiireyn aa qayd ahaay qaydkaasasbaxu waay uu ku baxay waay haddana shacar la taabto iyadana wayskuma wax ma buriyeyso walaa tanqudu walaa tanqudu shacaruntin taabashadiisii wax ma buriyeyso alwudua mado walaa tanqudu lwudua waysama burihayso mafcuulka taas le waay alwudua le waay walaa tanqudu faacilka mujadido sagiiratun alwudua ma buriso washacarun tintaaba shadiisde alwudua ma buriso wasinun ilkitaaba shadiise alwudua ma buriso wadufru cijdi taaba shadeedi alwudua ma buriso fi lasax mana qabano sagiir ma burihayso kabiiren waay aku baxay shacarun bay tinta bashara in la taabtaa shardi ahay bashara ma aha gibil ma aha tin haddii taabto tinkaadi la taabto amase tin naag ataawatid wayse kamugareyso maxaa yeele basharan iltahaa basharatay rajul marati ahay ama gibilba kulmin ilkiina saasoo kale waayo ilkii jirkaadii kama mid ahaa gooligiisi waayo bashara ma aha taabashadiisi waysema burihaayo dufur cijadiina saas waayo ele taabashadii cijadii taabashadeedii cijaad ka taabati laagta cijid ka taabati ama salaaga cija kaa taabati ama naaibka ka taabati intaa kuliki ama taabti ama lagaa taabti wayse kuma buraayaan fi ladaari mana qabo fi lasaxi qoolka asaxni man bada mana qabano muqaabilkiisa daciif waaye waa soo sheegay araabicu iska joogina سرنا بما نسينا وصلت يا لطيف ليس ولا تؤثر مع اني كريم raabic ma aho araabicu kii afaraad oo xadadka asbaabtiisi kamid ahaa asaab asbaabtiisi kamid ahaa waxa waaye masu qubul aadamiyi bibadli lkafi masu qubul aadamiyi bibadli lkafi الرابع kii afaraad kii afaraad oo asbaabulxadadka u afarayey waxa waaye masu qubul aadamiyi ninka aadamiga ah qubulkiisi taabashadiisi waaye taabashadiisi waaye oo la taabto qubul aadami oo la taabto waaye duburkiisa waa la mid wakada bibad lkafi calaa casha gudaheedii lagu taabto caloosheeda lagu taabto calaa casha gudaheedii lagu taabto waaye alraabicu ka afaraad masu qubul aadamiyi aadamigii qubulkiisii talataawashadiisii waaye bibadi lkafi calaa cashaa gudaheedii lagu taabto aloosheeda lagu taabto ama batnigeeda lagu taabto wakadaa waxaa la too ah fi ljadiidi haddaan qabano hmm, xalqatu duburihi duburkiisii wareegiisii lataawadiisina waa la too wakadaa waxaa lamid ah xalqatu duburihi dubur aadami aadamika ninka aadamka ah duburkiisii lataawadiisina waa lamid fi hoolka jadiidka haddaan qabano laa farja bahiimatin dunyadii farjigeedi maya ma burihaayo kaas weyse ma burihaayo farju aadamiyi الرaaبع afraad nas qbl aadamiye aadamiye qbulkii taabashadiisi waaye la taabto kaasi qbulkaasi dakr ahaayaa unsa ahaayaa naftiisa iska taawayaa غeyr ka taawayaa ka astaabta munfasil ahaayaa mutaصil ahaayaa farqi malahaa bibadni اlkafi calaacsha yani baatilkeeda lagu taabto xaa-il la-aan la taabto xadiiskii oo subanha asriya u daliil ah man massa ninkii taabta farjahu farjigiisii falyatawada haweysaystoo ninkii farjigiis taabtaa haweysaystay asuban asiri iyo khabarkii ibnu xabbaan a u daliil ah turmudiyaa wariyey xadiiska saxiixna waaye idaa afdaa haddau gaaro axadukum axadkii ou gaarsi biyadihi gacantiisii gacantiisi isgaarsiiyo ilaa farjihi isgaarsiiyo xadiikaas idaa afdaa haduu gaarsi axadukum axadkii ilaa farjihi walaysa baynahuma sutun walaa xijaabun farjigiisii iyo gacantiisi beynkoodii satri as ahayn wax asturaaya as ahayn saatir as ku jirin ama sitri sitri as ahayn yani as ahayn yani astur as ahayn ama wax asturaaya as ahayn masder ka dhig ama saatir ka dhig satri iyo sitri lamadaa ula kacaayaan ninkii oo gacantiisa gaarsiiya farjigiisii iyagoo wax aan saarnayn xijaab aan ku jirin walaa xijaabun tafsiirba waa xijaab beynkod aan jirin falyatawada aweysiisto ifdaa luqa xaggiisa waxaa la yidhaha wadnilkafi oo wax luu taabto aweysiisto markii gacantaadii farjigaa taabatiya farji geer taabatiya fardu malahaa bibadilkafi kafkiisii macnaa calaacashiisii gurihias ku taabto wakadaa waxaa la mid ah xalqatu duburihi ninkaas insaanka ah shaksigaa duburkiisii xalqadiisi waa la too mid filjadiidi qoolka jadiidka haddaan qabano qoolka jadiidka haddaan qabano laa farja bahiimatiin farja bahiimo bahiimo farjigeedii taabashadiisi maya taas hadii la taabto wax damaahin kuma buraayo bahiimo farjigeedii calaa kulli xaal hadda ulajeedira oo taawashada waxaa loo wadaa intaa waayo farji nafsi binafsiyaas kamid fi farji gayrina owlaaba waayo maxaa yeelay naska idaa idaa afda axadukum biyadihi ilaa farjihi naska kana kamid غير adkataabatina waa kasii xun yahay saka owla ah maxaa yeelay yani غeyrkaadi xurmadiisi od qariysi waayo taa daraadeedii sidii la waay naqdiga waa kaas ilaa usiga maka burayso mamsuuska iyo malmuus lamay kala yihiin farqigoodii waa loo soo hormaray hmm. Hmm. farji alaa kuli xaal masulfarji waxaa loo jeedaa juz oo farjigaas kamid a ah la taabto oo bibadlkafi lagu taabto waxaa laga wadaa badlkafi calaa casha waay maca buduuni asaabici farha gudahoodina la qabo iyo fartii zaa'idka aheed in kaanad ay tahay fartaas ay ku siman tahay marka waxaa yani hadda farjulmar ah ninaa waxaa taabtay farjigiisii usuubays qabaa farjiga istaabtay badnulkafas ku taabtay asaabicda buduuntooda isku taabtay weysadiisi waa burisaa amase eyrkiisaa farjigii astaabtay farjigii eyrkiisii astaabtay haddaba ilaaqu haya qubulhi qubulkiisii maxaa loo wadaa dakarkiisii iyo naagtii farjigeedii yaa qubul la yihaahaa qubulaadamiyi qubulaadamiyi aadamkii qubulkiisii dakar iyo unsa farqi ma laha farji ninka naagtii farjigeedii ninka farji waa lagu magacaaba ninkii farjigiisi dakarkiisi farji baa laska ilaaqaa farji lmar'ati naagta farjigeedii mintey waay ninka waa loo jeeda ushaan dhan waay ushaan oo dheero le dakarka la yidhaah oo lu magacaa oo lu magacaa dakar kaasaa la helaa usha dhan waay fajrkeedii gacantaadii haddii taadii aad ku taawatid waysadaa waa kaa burisaa fardigaadi waay dakarkaadi naftiisa ad taawatay amase eer aad ka taawatay eer aad ka taawatay eyrka haddaad ka taawatid adiga wayse adoo wayse laheed nin kale fardigiis iyo manaa dakarkiis haddaad taawatid taadi waa burshi tiisna kasii in kale haddaad ka taabatuda kasii owla waayo waaba ka yahay yahay kusna waa kaa buraysaa adaaba kaa buraysaa laakin ka laga taabtay haddaa suwaysa qabo nin iyo nin ay ahaayeen ama naagii naag ay ahaayeen kama burayso ka laga taabtii kama burayso kii taabtii keligay ka buraysaa masu qubul aadami bibadi naagtii qubulkaadina intay waahe naagtii qubulkeedii macnaa farjigeydii waxaa la wadaa multaqa shafatayni lamadaydi faruud meha ay iskaga dhacayaan ay iskaga kulmaayaan kaasaa farjiniiraa iyo maxalku yani guddiinta meesheedii mee laga gooyi gobolka la goohaayo oo diiqa madaxiisi camal oo luu magacaabo kintir luu magacaabo shareecada sheex male waa iska sheega taas intaas hadday naag naag karta naag weys haddii nicas karta habto lamsiya niraakaas lamsi iyo masiya maya kala joogaan farqiguna waa shayduna lamsi waa soo ogaateen mas yani shuruuddiisa waa soo ogaateen mutacadid inay ahaadaan ilaa lama ajnib ay kala ahaadaan ilaa yani waxyaaba waa ogaatay shalay aan soo marin lamsiga xaqiisa kan masiyaa taala masiga waxaa le waaye masalan naag iyo naaga istaabteen maxramku ma yani sariirnimo kuma xirnaa garaa'imadan kuma xirnaa dhimasho iyo noolaal kuma xirnaa inta kulaan baa dugnaa koogo'naan kuma xirnaa inta nin iyo nin a iska taabteen nin iyo nin maalan adaa taabatay dakarkaaga waa ka buriyey taadaa buriso gacanta adaa kaa burtay hayraad ka taabatay adaa kaa buriyeysaa wax ka burays kan taabti waayo kanla taabti aad isweys qabi kama buriyeyso naagaa naag taabati yani faay ka farjigay taabati farjigii waan soo sheegn waxawaay multaqa shufrateyn al yihaa lamada faruur labadeeda faruur maha isaga kulmaayaan kaasaa la yihaahaa iyo yani iyo kintirkaas inta udhexeeya waay qaynaa qulunka waxaa waaye boqoyaal lama qabnaa naag saddex waay ay qabtaa saddexdaas laga bilaaway meesha laga guday oo laga guuhaayo oo la gudaayo oo khitaanka laga guuhaayo badar badar axkaanka itiraa rabta itiraah cunug waxaan dhigaa kintirtaan nidhaah kaasi taawashadiisi ilaa meaas boqolka intaas bacdi iyada saddex boqol waay nimankan hamaha dubur iyo qubulleys rabaa dakarkaas oo kaadida ka imaanayso imaan qaa'idka uu imaahayo anaag saddex waaye meel kaadideedaa ka imaahaysaa meelna madhalkii dakarka waay iyo xeerkana waa ka imaahaa meel xeerka ka imaahayo iyo dakarka meha isgalaayo isku meed waaye hal waaye boolka meeshiisa gooni waaye mehala gooyi oolagja hoosiisi waaye waxyaala isku aruursan waaye oo haddii kaa deecda imaanayso yani soo furmaayo marka saddex waay keenay nimankane lama le waay markaas mea oo shufrateynkeedii asii kulmaayaan meeaasaa la yidhaahaa hmm. meeshaas haddii naag nin naag ways hadii iska nin naag istaabto waa buriisi maxramkiis hadii tahay meeca iska taabto maxaa ugeeb iyada naag naaga meeha ka taaba naag ways qabto aa naag yani aa meeha ka taabatay si soo sis kusuuro waa kusuurowa ay ka taabatay ninkii taabto qafkaa taabti waysna waa ka buriysaa qafkii taabtay waa waysa usay ka buriysaa kala taabti haddaas wayse qabay kama buriyso marka maxaa hadda ah magaciisii aan burahaynin waxaa buris aan lahayn lamadi xaniyo taabashadoodii hoyskama burayso qubululaadabiyi kuma jiro lamadi xaniyo lamada qooro qooro midhaaho dadna xaniya yiraahay dadna raaya yiraahay lamada raayo taabashadoodii kan burihaayo waxaa u shacaawaayo oo lu magacaawaayo dakarka loo magacaawaayo saas inta aad usha dhamaanteed daxdeedu abtadeed